la yidhaha wasn الficl asmaada waxay leedahay miisaan gaarahay ku socoto afcaashuna waxay leedahay miisaan gaarahay ku socoto maala haddii la yidhaahdo facala wasnigaas asmaadu shaqa kuma laha facala miisaan weeye maxaa la miisaan eeg shamara shamara waa facala oo kale asmaa shaqa kuma laha asal waa wasni u gaar ah ficil waxaa la mida ah, fucila ucila fucila asmaadu shaqa kuma le ficila iskale duriba qutila fucila afcaasha iskale asmaadu shaqa kuma le haddii la arko marka ism wasnigiisu ku socdo facala sida ninaa loo baxshay ama farasaa loo baxshay shamara ama waxaa la arkay ism wasnigiisu ku socdo fucila waxaa la leeyahay isimkaanu wuxuu ku yimid miisaan oo afcaashu iska leedahay wasn اficl macnaheedu waa saas wasn اficl isimkiiya wuxuu ku imaanaa miisaankii isimku ku imaan jiray oo isimka gaar u ahaa oon ficilba ku imaan jiray labo waxaa jira wasni ka dhexeeya wasni ka dhaxeeya asmaada iyo afcaasha oo labaduba ku yimaadaan sida axmed afcal oo kale yafcalu oo kale yafculu oo kale afcala sida axmada yafculu sida yashkuru waa wasni ka dhaxeeya asmaada iyo afcaasha labaduba waa ku yimaadaan afcala iyo yafculu iyo labadu waa ku yimaadaan labaduba waa ku yimaadaan waa wasni ka dhaxeeya wasnigu markuu ka dhexeeyo asmaada iyo afcaasha awelka haddii uu ka galo xuruufulnaytu mid ka mida xuruufulnaytu waa la yaqaan anaytu waa afartaas xaraf mid ka mido hadduu awelka ka galo isimna uu ku yimaado waxaa la yidhaahdaa wasnulficil maxaa yeele horta wasnigan waa ka dhexeeya asmaada afcaasha afcala sida axmada awelkana maxaa ka galay axmada hamsaa ka gashay xuruufulnayt mid ka mida waxaa la leeyahay isimkanu wasnulficlu ku yimid halkaas marka maxaan ogaanay isimku wasnulficlu ku yimid laba arrimood mid ka mid aha laga hela inuu ku yimaado wasni asmaaduba aysan ku imaan jireen afcaasha u gaara o iyo inuu ku yimaado wasni asmaada afcaasha ka dhaxeeya awalkana xarfaniinta ka galo labadaas arrimood isimkii lagu arko waxaa la idhaha isimkaanu wuxuu ku yimid wasnu اlficl ah wasn ficil waa labadaas wasni afcaasha u gaara hadduu ku yimaado waxaa la idhaahdaa wasnulficla isimkaanu ku yimid haddii isimkii ku yimaado wasni ka dhexeeya asmaada afcaasha laakiin awalka uga jiro xarfu min xuruufi اamaytuna maxaa la yidhahdaa markaasna isimkan wasnulficlu ku yimid labadaasaa la yidhaha wasnulficl hadda misaalada uu noo misaaliyey waa wasni asmaada afcaasha ka dhexeeya laakiin awalkiiba waxaa uga jira xarfu anaytu xarfu anaytu xarfu anaytu waxa weeyaan waa hamso nuun ya ta waa afartaas anaytu adugu hikaadi wa miثaalu calamiyati calamnimada miثaalkeedii maca wasni اficli wasn اficil xaal ay calamnimada la jirto axmedu oo kale wey ninka magaciisa la yidhah wayashkuru ninka magaciisa la yidhaah wayaziidu ninka magaciisa la yidhah wataqlibu ninka magaciisa la yidhaahdo qabiilo dhamaaba ka soo farcantay iyo watadmuru tadmur ninka la yidhaahdo asmaadan dhammaan waa malansari waa malansari haddii la gelsho caamil jara kasro laguma jeri karo ma banaana fatxaa la saara asmaadan mana la tanwiini karo haddaad tira hadda jaaa axmedu aada leedahay jaaa axmedu axmedaa ii yimid ma dhihi kartid jaa axmedun hadduu godan yahay hadduu nasbisan yahay ma tanwiini karti iyo hadduu jaran yahay jaa axmedun haye mafcuul bii ka dhig ra'aytu axmeda ma dhihi kartid axmedan tanwiin ma gasho maxaa lama malansarif tanwiin ma gasho laa yaqbalu sarf tanwiin ma aqbala weligood lama tanwiinin yashkuru aad leedahay yashkura aad leedahay kasro in la saarana ma aqbalayo axmedi ma jirto yashkuri ma jiro taqlibi ma jirto tadmuri ma jiro kasrona ma aqbalayo tanwiinna ma aqbalayo waa malayansarif caamil jira haddaan gelino maxaan leenahay marartu biaxmeda marartu ficlu wa faacilu biaxmeda albaa xarfu jarin axmeda ismu majruuru bilbaai wa calaamatu jarihi fatxatu daahiraة fi akhirihi niyaabatan can اlkasra liأnnahu ismu laa yansarifu wاlmaanicu lahu min aلصarfi alcalamiyatu maca wasni اficli marka hadda axmed yashkur yaziid taqlib tadmur waa isku mid laba cilaa ku jirta waa calamnimo iyo wasnulficil labadoodu waa farc maa fiihi cilataani farciyataani calamnimadu tankiiray farc ka ta wasnulficilku wasnulismu farc ka yihi tarjicu ixdaahumaa ila lafdi midaa lafdiga u laabanaya waa wasnulficilka miisaanka xuruuftaana aa la miisaan egsi eg macnahana waxau laabanaya calamnimada wa miaalulcalamiyati calamnimada miaalkeedii maca alcadli xaal ay ahaatay cumaru wey ninka cumar la yidhah wa zufar ninka la yidhaah wa qusam ninka la yidhah wa hubal sanabka hubal la yidhaah wa zuxal xidig xidiga zuxal magaciisa la yidhaahdo xidiga magaciisa la yidhaahdo zuxal zuxal waa xidig magaciisa magaca laad xidiga la hahda zuxad waa jumax ninka la hahdo waa qusax ninka la hahdo waa mudaf ninka la yidhaahdo waxa weeyaan carabta quraysheed ku abtirsataba marka fiiri maxaa la yidhaha cadli horta cadli maxaa la yidhaahdaa cadli maxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhahdaa taxwiilu اsmi min xaalatin ilaa ukraa maxaa la yidhaahdaa cadli taxwiilu اsmi min xaalatin ilaa ukraa waa isimka in laga wareejiyo xaalad loona wareejiyo mid kale maxaa la yidhaahdaa cadli taxwiilu اsmi min xaalaة ilىa أkra waa isimka in laga wareejiyo xaalad loona wareejiyo xaalad kale ah, maxaa la yidhahdaa adli adli maxaa la yidhahda mhm. min xaalaة ilىa أkra taxwiilu اsmi min xaalaة ilىa أkra hadda fiiri dhammaan asmaadan cmar zufan quzax waxaad tidahdaa qusam hubel zuxal jumax quzax mudar dhammaan faacilaa laga keenaad leeda faacil ka wada keen cumar halkaa laga keenay caamir zufar zaafir waxaad tidhahda qusam qaazim waxaad t qusam qaasim dhe hubel haabil dheh zuxal zaaxil dheh jumax jaamix dheh quzax qaazix dhe mudarna maadir dhe adiga faacil ka keen ha bedel faacil u bedel dhammaan waxaa laga wada keenay dee faacil faacil ka keen marka cumar maxaa laga keenay caamir zufarna zaafir qusamna qaasim hubalna haadi zuxalna zaaxil jumaxna jaamix quzaxna qaazix mdarna maadir markaa faacila laga wada keenay waa taxwiil ismkii marka faacil isagoo ah lasoo wareejiyey taxwiilu ismi isma lasoo wareejina min xaalatina laga wareejina ilaa ukraa mid kale loo wareejina hada huwa acadl waa kaas cadli dad maqaho haddii la gelsho asmaadan caamil jara fatxa lagu jaraa kasra ma aqbalo asmaadan hadday jaran yihiin hadday rafcisan yihiin hadday nasbisan yihin tanwiin ma aqbalaan wax la ydhaha tanwiin weligood ma aqbalaan caamil rafciya geli jaaa cumaru tanwiin ma aqbalayo cumarun lama dhihi karo caamil nasbiya geli ra'aytu cumaraa tanwiin ma aqbalayo caamil jare geli marartu bicumaraa marartu ficilun waa faacilun bicumara albaa xarfu jarin cumara ismun majruurun bilba wa calaamatu jarihi fatxatun daahiratun fii aakirihi niyaabatan can alkasra liannahu ismun laa yansarifu wlmaanuc min asarfi alcalamiyatu maca alcadli hadda waxaan leenahay cumar zufar dufan hubal zuxal junax quzax mudar oo isku mid laba cilaa ku jirta mid walba alcalamiyatu maca alcadli fiihi cilatan farciyatan labadu waa farac labadu waa farac calamnimadu yay farac ka tahay can tankiir cadliguna yuu farac ka yahay macduulu canhu Ah, macduulu canhu hadda fiiri cumar halkaa laga keeno caamir caamira marka wuxuu yahay macduulu canhu kaasa asala kan waa fanac isagu ka dhasha kaasuu ka dhasha marka cadligu yuu fanac ka yahay can ilmacduuli canhu kii laga soo leexiyey kaasuu fanac ka yahay can ilmacduuli canhu kii laga soo leexiyo fanac ka yahay lafdiga yaa u laabana cadliga macnaha yaa u laabana calamnimada ka soco m hadeer calamnimo waa noo dhamaata lixdii calamka la shaqaynayda waa noo dhamaan hadda waxaan gelaynaa ciladii kaloo macnawiga aheed oo maxay ahayd صifu alwasiya wa miثaalu اwasiyati wasinimada miaalkeedii maca siyaadati اalif wa nuun xaalay ahaatay rayaan mid dheregsan shadcaan mid rayaan mid biyo ka dhergeyb maxaa la idhaha qofku markuu biyaha ka dhergo soomaaligiaba aanan bahayn bu haye xukanaan haye soomaali kale yahay webax haye soomaali kale yahay eh? waa naax may naaxid amaa la yidhi xayilka <laughs> naaxid ama xayilka loo isticmaalaa haa biyaha maruu ka dhergan weeye rayaanka calaa kulli xaal ama wadax dhe ama cokanaan dheh markaa rayaan waa mid biyo ka dhergay shabcaan waa mid cunto ka dhergay yaqdaan waa mid soo jeeda oo baraarugsan yaqdaan mid soo jeeda wey waa isku mid saddexdan isim rayaan mid biyo ka dhergey shamcaan mid dheragsan yaqdaan mid baraarugsan oo soo jeeda oo aan hurdayn saddexdooda isku cilla ku jirta waa isku mid maxaa ku jira mid kasta alwasiyatu maca siyaat alfonuun alwasiyatu maca siyaat alfonuun sidaas daraaddeed maaddaa laba cillaa ku jirto labada cilla hadday ku jirto tanwiin ma aqbalayaan haddii caamil jaraa galana kasre laguma jeri karo caamil rafciya geli jaaa rayaanu rayaanu ma tanwiini kartid tanwiin ma aqbalaan caamil nasbiya geli ra'aytu rayaana tanwiin ma aqbalayaan caamil jara soo geli marartu birayaana rayaana ismu majruuru bilbaani marartu ficlu wa faacilu birayaana albaau xarfu jari rayaana ismu majruuru bilbaa wa calaamatu jari fatxatun daahiratun fi aakhirihi niyaabatan can alkasra liannahu ismu laa yansarifu walmaanicu lahu min asarfi alwasiyaةu maعa ziyaadaة اأف والnuun shabcaan iyo yaqdaanna waa la mid iyo qadbaan iyo sakraan iyo waa la mid dhammaan wixii sifada ku jirto moogtahay biyo dherigsanaantu waa صif baraarugsanaantu waa صifr marqaansanaantu waa صifr caraysnaanta qofka caraysan waa صifr dhammaan adbaan waa la mid adbaan mid caraysan soo ma jeed marka waxaa leedahay rayaan shabcaan yaqdaan waa isku mid laba cilaa ku jirto mid walba laba cilaa ku jirto alwasiyatu maca siyaasi ayfunuur maa fiihi cilataani wey farciyataani labadu waa farc wasinimadu waxay farac ka tahay mawsuufka kan la sifaynayo hadda fiiri haddaan idhaahdo nin dheeh dhirilku yuu sifo ka yuu farac ka yahay ninka ninka asala soo maa qofka asala ama nin geesi aan ku marka sifadu weligeed wasinimadu waxay farac ka tahay mawsuufka mawsuufka iskale marka waxaad leedahay sifadu waxay farac ka tahay mawsuufka siyaadaduna waxay farac ka tahay masiidu calayhi hadda fiiri rayaan nuunta iyo alifta u dambaydaa waa siyaado inta kala asal intaasay oo masiidu calayhi kan la siyaadiyey oo lagu daray aliftiiyo nuunta kan lagu daray kaasa asal marka ziyaadadu waxay farac ka tahay can ilmasidi calayg labaduba sidaasaad u garata macnaha waxaa u laabanaa wasfinimada lafdiga waxaa u laabanaa ziyaadada wa miaalu wasfiyati wasfinimada miaalkeedii maa wasni ficli maca wasni اficli wasnulficla jirkiisa xaal ay ahaatay sifadu wasnulficil ayadoo la jiro akramu mid karaamo badan wa afdalu mid fadli badan wa ajmalu mid qurux badan weeye akramu mid karaamo badan wa afdalu mid fadli badan wa ajmalu mid qurux badan waa isku mid wasnigan afcal ah afcal weeye afcalu asmaaduna waa ku timaad afcaashuna waa ku timaad awelkana maxaa uga jira xuruufulanayt xuruufulanayta uga jira marka waxaan leenahay wasnulficli wasnigan waa wasni ficl iska leeyahy صifana waa ku jirtaa karaamadu waa صifo fadligu waa صifo quruxdu waa صifo marka صifana waa ku jirtaa wasniguna wasnigii ficilku lamidi waxaan leenahaa asmadaas waa malaysari tanwiin ma aqbalaan in kasre lagu jirana ma aqbalaan caamil rafciyo geli jaaa akramu haadaa akramu wahaadaa afdalu wahaadaa ajmalu ma la tanwiin karo ma dhigi kartid haada afdal ma dhigi karti carabi mahna lgu leeyi ma aqbalantuni naصbi waxaad tidhaahdaa kaana zaydun afdala min camri kaana zaydun afdala afdalan ma dhigi karti ma tanwiinin karti tanwiin ma aqbalaan caamil jare haddaad gelido mana la tanwiinin karo kasrana laguma jirin adaa lagu jera fatxaa lagu jera maxaad leedahay marartu waxaan soo maray biafdala min camri biafdala mid ka fadli badan min camri biafdala min camri marartu waxaan soo maray biafdala mid ka fadli badan min camri marartu ficlu wa faacilu biafdala albaa xarfu jari afdala ismu majruuru bilba wa calaamatu jari fatxatu daahiratu fi akhiri niyaabatan can اlkasr liannahu ismu laa yansarifu wاlmaanicu lahu min aلsarf alwaصfiyaةu maca wasni اlficl aljaar wاlmajruur mutacaliqaani bimarartu min camrin min xarfu jari camrin ism majruur bmin wacalaamatu jari kasratu daahiraة fi akir aljaar wاlmajruur mutacaliqaani biafdala hadda maxalushaahidku waxay tahay akrama afdala ajmala wamalansarif laba cilaa ku jirta maa fiihi cilataani waxay tahay cilada koowaad waصfiya waa sifo cilada labaadna waa wasnulficil tarjicu ixdaa labada cilo waa farac farciyataani labaduba waa farac wafigu yu yay farc ka tahay sifanimadu mawsuufka wasnulficlina yuu farc ka yahay wasnulsm tarjix ixdaahumaa ilaa lafdi lafdiga yaa u laabanaa wasnulficilka macnaha yaa u laabanaa sifada wa miثaalu اwasfiyati sifanimada miaalkeedii maca alcadli cadlila jirkiisa xaalay ahaatay mثna laba labo wa hulaaثa saddex saddex wa rubaaca afar afar wa ukaru dumar kale wa mihaalu wasiyati sifanimada mihaalkeedii maca alcadli cadliga jirkiisa xalay ahaatay mna laba labo wa hulaaثa saddex saddex wa rubaaca afar afar wa ukaru wa niswatin ukaru niswatun ukaru dumar kale hadda mثnى ثuلaaثة رubaaca ukar kulligood waa malansarif laba cilaa ku jirta alwaصiyaةu maعa اlcadli cadli maxaa la yidhaahdaa taxwiil اsmi min xaalaةi ilىa أkrىa hadda waxaad leedahay mثnى halkaa laga keenay اثنayni اثنayni a laga keenay marka hore waxay ahayd اثنayni اثنayni markaasaa la yidhi mna mna marka fiiri marka macnaheed maxaan nidhi maxaan dhahayna labo labo hadda fiiri isnayn haddaan macnaynay maxaan dhihi lahayn labo aan dhihi lahayn laba labo ma dhahayn isnayni labo aan leena laakiin msna markaan macnayna maxaan leenahay labo labo waa ku celcelinay maxaa dhacay ayadaa waxaa laga keenay isnayni isnayni a laga keenay hal haba lagama keenin labaa laga keenay isnayni isnayni ayah marka hore laba labo isnayni labo isnayni labo markaasaa lasoo gaadraa la yidhi msna marka labo labo ku celcelinay inaini halkaa masna marka halkaa laga keenay masne halkaa laga keenay arday kale kama jawaabi karo halkaa laga keenay masna inaina laga keenay haye adu ma fahmi halkaa laga keenay masna markaa safiri ma adan fahmin adu inaini lagama keenin ee waxaa laga keenay inaini inaini a laga keenay haye fiiri hulaa waxaa laga keenay hulaa alaaatun alaaatun aa laga keenay alaaatun alaaatun a waxaa laga dhigay hulaa markaan macnaheena waxaan leenahay hulaa saddex saddex rubaaca halkaa laga keenay arbacatun arbacatun aa laga keenay laba goor ku celceliya arbacatun arbacatun rubaaca marka tagaan ah, weli ila socon umalayn adu ma ila socod haye rubaaca halkaa laga keeno maasha alla waa ila socda arbacatun arbacatun waa laga keena hal mid lagama keeni soo ma jeedi ukar waxaa laga keenay al ukara alaa ku jirtay al ukara fiiri al ukara alaa ku jirtay al ukara ay aheed markaasaa inte laga soo leexiyey a waxaa la yidhi ukara kaliya tacashi laga daayey aa la yidhi marka halkaas maxaan ka ogaanay asmaadan cadliyaa ku jira maxaa yal cadligu muxuu ahaa min siiqatin ilaa ukraa isimka inta siiqa laga wareejiyo mid kale loo wareejiyo hadda fiiri mathnaa waxaa laga soo wareejiyey isnayn isnayn ulaaan halkaa laga soo wareejiyey alaaثatu alaaثa rubaaca halkaa laga soo wareejiyey arbacatu arbaca uqara ah, halkaa laga soo warjiya aluqara marka asmaadan dhammaantood waxaa ku jira cadli iyo ah, sifa waay haddee labanimadu labanimadu waa sifo sifo gaara wey saddexnimadu waa sifo afarnimadu waa sifo uqar kuwa kale marka waa malansarf asmaadan mar hadday malansarf yihiin ma la tanwiini karo fii xaalati rafci ii xaalati nasbi fii xaalati ljari waa isku mid weligood lama tanwiin karo kasrana laguma jeri karo caamil jare hadduu galo labadaba waa ka mamnuuc caamil jare soo geli waxaa leedaha marartu waxaan soo maray biniswatin dumar dumarkaasoo ukara oo kale marartu waxaan soo maray biniswatin dumar dumarkaasoo ukara ukara marartu ficlun waa faacilun biniswatin aduu meelo socod biniswatin mamnuun munsarifa mise waa maalansarif niswatin munsarif maxaad ku oqonsata inu munsarif tanwiinay maasha allah sidaas in loo maskaxda u shaqeydaan rabaa biniswatin waa munsarif mabatan tanwiineeda aqbasha iyo in kasre lagu jiro labadiba waa ay aqbasha marartu biniswatin marartu ficil waa faacilo niswati ismu majruuru bilba marartu ficlin waa faacilu biniswatin albaa xarfu jarin niswatin ismu majruuru bilbaai wa calaamatu jarihi kasratu daahiratu fii akhiri kasra daahira lagu jira aljaar walmajruuru mutacaliqaana bimarartu uqaaru waa kana maxamshaahidkayga uqaara marartu waxaan soo maray biniswatin dumar dumarkaasoo uqaara kale aan kuwii hore ahayn uqaara sifatu niswatin wa صifaةu اmajhuuri majruur wa calaamaةu jarihi fatxaة ظaahiraة في akirihi niyaabaة can اlkasra لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف الوصية مع العدل marka waxaan leenahay uqara mna ulaaa rubaac waa isku mide kulligood waa malaysane maa fiihi cilataani laba cila ku jirta uqara tan koobaad waa alwasiyatu tama labaadna waa alcadl farciyataani labadu waa farc sifadu mawsuufkay farc ka tahay cadliguna macduul canhu uu farc ka yahy tarjicu ixdaahumaa ila lafdi cadliga lafdiga u laabana ilaa lafdigana lasoo leexiyey wاlأkraa ilى اmacnaa macnahana sifada u laaban waa malcilatan halkaas waxaa noogu dhammaaday asmaadii laba labada cilo ku jirtay oo sarfiga saas looga mancinayay waxaan gelaynaa kuwii halka cilo ku jirtay kuwii halka cilo ku jirtay oo halka cilo sarfiga u diiday hal cilo sarfi diiddaa waa labo waa jamacnimada iyo tamiis bilarif waa labadaas wa amal cilataani labada cilo allataani labada cilo oo taquumu ay istaagaydo kullu waaxidatin mid kastoo minhumaa labadooda ka mida maqaamal cilatayni laba cilo booskood fahumaa labadaasu siiqatu muntaha aljumuuc weeye iyo wa alifu alfutaniistaasoo almaqsuuratu la soo gaabiyey aw ilmamduudatu ama la maday waa mal cilataane labada cilo allataane labada taquumu ay istaagayda kullu waaxidatin mid kasta oo minhumaa labadooda ka mida maqaamal cilatayn labada cilo booskoodii fahumaa labadaas cilo siiqatu muntaha ljumuuc weeye iyo wa alifutaniis alifutaniis aliftaasoo almaqsuuratu la gaabiyey aw ilmamduudatu la maday labada cilo oo mid walbaba keligeed sarfiga diido mid waxaa la yidhaahdaa siiqatu muntaha ljumuuc siiqatu muntaha ljumuuc waxay tahay macnaheeda jamacyaalka meesha ay ku dhammaadaan jamacyaalku meesha ay ku dhammaadaan siiqatu muntaha ljumuuc jamacyaalku ay ku dhammaadaan wey oo waxaa loola jeedaa haddii siiqadan lagu keeno jamaca jamacaas mar kale lama sii jamci karo meesha ugu dambayduu gaara waa meesha jamciyaalku ku dhammaadaan alifu taaniisna waa isim alif ay ku jirto oo mucanasnimo tusayso marka fiili afar misaala laga a ka imaanay siiqat muntaha اljumuuc laba misaalaa ka imaanay alifu taaniisna laba misaalaa ka imaanay siiqatu muntaha اljumuuc laba misaala ka imaanay isagaa kuu sheega marka alifu tamiiskana laba misaal ka imaanay midna waa maqsuura midna waa mamduuda ir wuxuu ku yihi alifu tamiis alifto almaqsuuratu la gaabiyey sida xubla aw ilmamduudatu ama la maday sida saxraa amaa siiqatu muntaha ljumuuci siiqatu muntaha ljumuuc fa daabiduhaa daabidkeeda xadka lagu xadaynaa wey xadka lagu xadaynaa oo lagu qabanao lagu dabdinaa fadaabiduhaa daabidkeedu an yakuuna اsmu waa inuu noqdo jamca tagsiirin jamcu tagsiir waqad waaca an yakuuna ismu waa inuu noqdo jamca tagsiirin waqad waqaca waana inuu dhacay bacda alifi tagsiirihi jamaca tagsiirintiisa aliftiisa ka gadaal xarfaane laba xaraf u fiirso isimka mufradka marka la jamcina waxaan soo ogaanay lix nuucaa loo bedela hadda jamcan waxaa la samaynaa marka la jamcinaa horta alifaa lagu dara oo ziyaadahu mufradki aan ku jirin aliftaasna laba xaraf waa inay ka dambaydo waa mid laba xaraf waa inay ka dambaydo hadda masjidun waa mufrad masaajidda maxaa lagu daray jamcin alif aliftaas waa alifta jamcu tagsiirka keentay waa ziyaadadii masjidu alif kuma jirin soo maaha jamc ka dhig masaajida aliftaas waa alifta jamc tafsiirka keentay ilaa iyadaa siyaadahe laba xarafaa ka dambayda marka laba xarafaa ka dambayda waxaa la yidhaha mafaacila aa la yidhahdaa masaajida mafaacila masaajida wasnigeeda sheegaa lagu yidhi waxaa leedahay mafaacila mafaacila wuxuu ku yidhi وأmا صيغة منتهى الجموع صيغة منتهى الجموع فضاaبطha ضاaبطkeeda أن يكuنa الاسم waa inuu ahaado جaمعa تكسيiر وqad وقaca waana inuu dhaco baعda ألفi تكسيirihi تكسيirka ألفta keentay جaمعنimadoo siyaadada ka gadaal xرفaana laba xرف نحو مساaجida مسجidyaal مناabira minbr u ahaa minbr iiri mimbar meeshaas khadiibku koro mimbaru jamc ka dhig manaabira siyaadaa lagu jamciye fiili siyaadadu waa alifkaas alifka meeqa xarafaa ka dambayda laba xaraf manaabira mafaaila wey mafaaila wa afaadila afaadila afdalu mid fadli badan afdalu mid fadli badan jamc ka dhig afaadil kuwa badanoo fadli badan afaadil aliftaas afaadil ku jirta afaa aliftaas waa siyaado meeqa xarafaa ka dambayda laba xarafaa ka dambayda afaadila wa amaajida amaajida amaajida aliftaas waa siyaado majdun sharaf u ahaa majdun hadda laba siyaadaa ku jirte hamsada hore laftirkeedu waa siyaade amaajida waa afaadilay lamida waa kuwa sharaf leh amaajida waa kuwa sharaf leh amaajida waa max macnaheedu kuwa sharaf leh وmاaل mاaل waa kuwa شhaرف le iyaguna waa lami mاaل waa kuwa شhaرف le وxawaaئda gabdho caado qaba weeye gabdho xayd qaba xawaaئda فiiri xaa'd gabadh xayd qabta xaa'd xaada maxaa wel ka dambeey mfrad ya maxaa ka dambeeyey alif soo maha alifkii waawaa loo bedelay markii jamc laga dhigaa xawaa xawaa laakiin wowda alifka ka dambeey waa kaas alifka siyaadada xawaaida wax kale siyaada kuma aha xaaidun ay ahayd mfrad xaa xaada alifkii ka dambeey wow u bedel xawaaida halkaas alifaa siyaada ku ah mfrad oo ku jira xawaaida gabdha caado qaba wey wa dawaamisa gabadha caado qaba waa la mid damis waa gabadha caado qabta damisun damisun waa xaaidun ay la mid waa gabar ceedo qabta damsiga dhiigiiya daamiun ahaa mfradku dawaamia gabdho ceedo qabadh marka hadda intaasoo miisaan dhammaantood intaasoo oo misaal waxay ku socdaan mafaaxila alifu ah, taksiirka waxaa ka dambeeya laba xaraf oo amase alaaatu axrufin saddex xarafaa ka dambayda oo amase alaaatu axrufin saddex xarafaa dhaceen bacda alifo tagsiirkii saddex xarafaa ka gadaal dhaceen oo amase waqaca waxaa dhacay bacda alifi tagsiiri waxaa dhacay alaaatu axrufin saddex xaraf saddexdaas xarafoo wasaduhaa kan ugu dhexeeya saakinu uu rebayn kii hore waxaan soo ogaanay mafaacilay aheed alifu tagsiirka laba xarafaa ka dambayday kanna alifu tagsiirka saddex xarafaa ka dambayda oo oo midka dhexe reebaya miaalo mafaatiixa qasnado casaafiira shimbiro qanaadiila fayrusyaal fiiri mafaatiixa maftax haddii la idhaaha maftax qasnad maftax maftax maxaa lagu siyaadiyey marka la jeciyey alif sooma jeedid alifka meeqaa ka dambayda saddex xaraf xarafka dhexena waa reebayi marka waxaa leedahay mafaaciila ad leedahay marka hore waxaa leedahay mafaacila soo maaha hadda mafaaciila ay ku socotaa dhe mafaaciila mafaatiixa qasnado casaafiira iiro cusfuurun uu ahaa cusfuurun uu ahaa cusfuurun fada awal xaa ka dambeeyey mufrad maxaa ka dambeeyey waw wawdi ya loo bedel ya-daas marka siyaado maaha wawdii ka soo gadoon laakiin siyaado alifkaana ah casaa arrintaasaa siyaadaa alifta meeqa xarafaa ka dambayda saddex xaraf mid ka dhexena waa rebaye casaafiira waa mafaaciila waxaa leedaha shimbiro cusfuur shimbiru ahaa qanaadiila qindiilun fiiri qindiilun alifka miskaa siyaadaha xurufta qindiilun alifkaasaa siyaadaha qanaadiil qanaadiila meeqa xarafaa ka dambayda alifta saddex xaraf mid ka dhexena waa rebaye wasniga waxaa leedaha mafaaciila de mafaaciila marka siiqaة muntahaljumuc waa kuwaasa siiqaة muntahaljumuc marka laba misaala ka yimaadeen mafaacila iyo mafaaciila ah. siiqaة muntahaljumuc meeqaa ka yimaadeen mafaacila mafaaciila mafaacila maxaa lagu misaaliyey masaajida manaadira afaadila amaajida amaasila xawaa'ida dawaamisa mafaacilana maxaa lagu misaaliyey mafaatiixa casaafiira qanaadiila kuwaasaa lagu miaaliye danaaniila labadaas miaal asmaadaas marka meel alla meeshaad ku aragto adigayuu kaa lumin labadaas miaal isimka miisaankiisu yahay mafaacila iyo midka miisaankiisu yahay mafaaciila weligood waa malansarif haddii shuruudii la yaro al iyo idaafa gelin waa malansarif lama tanwiiniyo tanwiintu mamnuucay ka kasrana laguma jiro ah, haddaan rafcino waxaan leenahay haadihi masaajidu ma tanwiininayo haddaan nasbino ra'aytu masaajida aan leenahay ma tanwiininayo haddaan jirnana marartu bimasaajida ma tanwiino tanwiin maba aqbalo ila waa maysarif kasrana ma aqbalo marartu bimasaajida icraab marartu ficlin wa faacilun bimasaajida albaa xarfu jari masaajida ism majruur bilbaa wa calaamatu jarihi fatxatu daahiratu fi akhiri niyaabatan can اlkasra liannahu ism laa yansarifu wاlmaanicu lahu min asarfi siiqat muntaha ljumuc wlmaanicu lahu min asardaarat waa dheerayna waa leedahay wlmaanicu lahu min asarfi cilaة waaxidaة taquumu maqaama alcilatayni wahiya siiqaة muntaha ljumuc siiqaة muntaha ljumuc halkaas cilaa ku filan nabad laba misaaluna leeyahay masaajida waa iyo manaabira afaadila amaajida amaila xawaaida dawaamisa waa hal misaal waa isku mid kulligood waa isku mid waa malansari hal cilaa ku jirta oo keligay sarfiga diidi kara waa siiqatulmutarjama kan labaadna waa maxe mafaatiixa casaafiira qanaadiila wey waa mafaaciila ayadana hal cilaa ku jirta leedaha siiqatulmutarjumuux wey oo mafaaciila ku socda وأmا ألiفutaniis alifutaniis alifta almaqsuuraةu la gaabiyey alifutaniis maqsuuraa maxaa la yidhaahdaa hiy lati maa baعdahaa hmsatu waa midan hmse ka dambeeyey hiy lati maa baعdahaa hmsatu waa midan hmse ka dambeeyey alifutaniis maqsuuraa maxaa la yidhahda hiy lati maa baعdahaa hmsatu waa midda aan hmsadu ka dambayn wax hmsahu kama dambaydo وأmا alifutaniisi alifta almaqsuuratu la gaabiyey fanaxwu xubla gabar uur leh wa quswa mid fog wadunya mid dhow wa dacwa sheegasho xubla gabar uur leh wa quswa meel fog wadunya meel dhow wa dacwa sheegasho qofa u wax sheegtay asmaadaas waa malansarif dhammaantood waa malansarif tanwiin ma aqbalaan haddii caamil jaraa galana kasra laguma jeedo hadda marartu bxubl haddaad tidhaahdo marartu waxaan soo maray bxubl gabal uhri caamil jaraa galay maxaa leedahay marartu ficlu wa faacilu bxubla albaa xarfu jari xubla ismu majruuru bilba wa calaamatu jari fadxatun muqadaratun cala alalifi manacmii duhuriha atacduru niyaabatan can اlkasra liannahu ismu laa yansarifu walmaanicu loo min asarfi alifu tamiis almaqsuura walmaanicu loo min asarfi alifu tamiis almaqsuura haddaa dheerayda waxaa leeda walmaanixu lo min asarfi cilaة waaxidaة taquumu maqaama alcilatayn wahiya alifu tamiis almaqsuura marka fatxad calaamu jarki waa fatxo fatxadiina waa lagu qadara ilaa waa maqsuure soo ma jeedo wa ama alifu tamiis almamduuda alifu tamiis almamduuda maxaa la ihahdaa hiy alati bacdaha hamsatu waa midda hamsadu ka dambayda alif hamsa ka dambayda wey maxaa la yidhaha alfutamiis almamduuda hiy alati bacdaha hamsatu waa midda hamsadu ka dambaydo ama alfutamiis alftamiis almamduuda fa naxwu xamraa gabar gaduudan wadacjaa mid indhoweyn wa xasnaa mid wanaagsan wa baydaa mid cad wa kaxlaa mid indhakuulan ah. mid indhakuul indhaha ay u marsan yihiin maaha mid oo ay soo marsatay dad indhakuul inay u marsan yihin aad moodaa bay jireen ah ilaaha u marshay waxaad isleedaha indhakuulaada soo marqosan ah. waxaa tidhahdaa xamraa'a ah mid gaduudan wadacjaa ah mid indho weyn wa xasnaa'a mid wanaagsan wa baydaa'a mid cad wa kaxlaa'a mid indha kuuran wa naasikaa'a godkii wala sandheer fadhi jiir jiirkaba soo taqana ma dolli midka oo alaabta cuna oo dhibka badan bahalkaas bahal u egaaji laakiin ka weyn waa ka weyn waana ka sayndhiri meelahaas duurka magaalada ma joogo magaalada lagama yaqaan meelaha duurka weliba meelaha dhagaxa leh meelahaasu galaa bahalkaasa waxaa la idhahdaa wala sandheer marka god waa bahal khatar ah la yidhi bahalkaas walaa la yidhaah waa bahal khatar oo khaaina oo samaynaa godu qodana godka laba af bu u yeela godka laba af u yeedha af waa muuqda midna waa qarina meeshaanu ka qodaas u qodaayo xagga godka markuu maraa hoosuu ka soo qoda markii caradii maaragtay wax yar kaaraan oo xuub camala wax uu ka dayna qodin haddii saas la taabtana waa meeshaas waa dalooshame halkaas afuu leeyahy marka afka kale waa qarsoonyi markii hadhow dad la doono in la raadiyo godka afkaana laga qoda marka in la qabto laga cabsado meeshii awal diyaarsanee madax ku dhufana waa markaasuu ka baxa iska tega ma qaban karti marka lama qabto waa meesha laga keenay munaafaq munaafaq waxaa la yidhaha waa qof daahirka si aad u fahmaydo si kalen u qarsoontahay soo maaha halkaasa laga keenay waxaw adiga meeshan dhul caadad mooda waana god baalkaan marka fiir munaafaq halkaasa laga keenay munaafaqa mogtahay sina waad u fahmi adugu si kalena wuu yahay soo maaha halkaasa laga keenay naafiqaa a la yidhaha marka godka iridaas oo maaragtay ciidda yarta kora ka saaran tahay ciiddaas ciiddaas yarka godkaas afka oo waxay ciidda yar saaran tahay kaasaa lahaa naafikaa waa godka walada marka ah, naafikaa waa godka walada ama wala sandheer wa naafikaa godkii walada weeye wa asdiqaa saaxiibo weye wa culamaa culamo weye dhammaan marka maxay iskale mid ka yihiin xamraa da dajaa xasnaaa baydaaa kaxlaaa naafiqaaa asdiqaaa culamaaa maxay isku mid ka yihiin waa alifu tamiis mamduuda alif tamiis mamduuda hiy alatii bacdaha hamsatu waa malansarif asmaada marka dhammaantood waa malansarif sarfi ma aqbalayaan tanwiin ma aqbalaan xaalatu rafci xaalatu nasbi xaalatuljar waa isku mid tanwiin ma aqbalaan caamil jara hadduu galana maxaa lagu jaraa fatxo fatxaa lagu jaraa haddaad tiraa marartu waxaan soo maray bidajaa gabar indha waa weyn marartu ficlun wa faacilun bidajaa albaa xarfu jari dajaa ismu majruur bilba wa calaamatu jarihi fatxatu daahiratun fi akhirihi niyaabatan can اlkasra liannahu ismu laa yansarifu wlmaanicu lahu min asarfi alifu taaniif almamduuda ama dheere ciraabka wlmaanicu lahu min asarfi cilatun waaxidatun تقوم مقام العلتين وهي وهي ألف التمييز الممدودة وهو كل شيخ marka meeqa miisaana soo qaadan waa dhamayna miisaaladii af waxaan rabnaa saddex iyo toban miisaal saddex iyo toban miisaalaan qaadanay sababtoo ah calam meeqa miisaalaan ka qaadanay lix wasfina meeqa saddex waa meeqa sagaal siiqatulmuntaljumuucna meeqa labo ku dar tobaniyo ko alifu tanisna meeqa labo ku dar toban iyo saddex waraman amilada malay sarf intaas ma dhaafto weligood dhaafi ma haddaad alifyo gaarto waa intaas ah, waa lix oo caalamka la shaqaynaya iyo saddex wasiyo siiqatu murtadi jumuuc oo laba ka imaanay iyo alifu tanis oo laba ka imaanay wuxuu ku yidhi shiiku fakullu maa shay dhammaantiisa dakarnaahu aan soo sheegnay min haadihi asmaa asmaadan xaal uu yahay wakadaa sidoo kale waxa ah maa ashbaha wixii shabahe maaha misaalladan keliya wax alla wixii shabaha waa lami wax alla wixii shabaha waddadaasaad marsiinay fa kullu maa shay dhammaantiisa dakarnaahu aan soo sheegnay min haadihi اasmaa'i asmaadan xaal uu yahay waxa aan soo sheegnay wakadaa waxaa lamida maa ashbaha wixii shabahee laa yajuusu ma banaana tanwiinuhu in la tanwiiniyo wa yukfadu waxaana lagu qafdinaa niyaabatan naa'ibatan xaal fadxadaasu naa'ib ka taha can ilkasra naxwu sala allahu allah ammaano calaa ibraahima nebi ibraahim korkiisa khaliilihi ilaahay khaliilkiisii korkiisa allah ammaano khaliilihi ilaahay khaliilkiisa sala allahu sallaa ficlu maadin mabniy calىa fatxati muqadarati calى اlifi manaca min duhuriha atacdur ficil maadi alif udambada wey soo maadna soo marin allahu faacilu sallaa marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih calىa ibraahima calىa xarfu jarin mabniyin calى sukun lah maxal min اlraab ibraahima ism majruur bcalىa wacalaamatu jarihi fatxatu daahiraة fi akhirihi niyaabatan can اkasra لأnnahu ism laa yansarifu wاlmaanixu lo min aصarfi alcalamiyatu maca alcujma ila waa nabi ibraahim magaciisii sooma jeedin maca alcujma khaliilihi ka bedelo khaliili bedelu min ibraahiima wa bedelu majruuri majruuru wa calaamatu jari kasratu daahiraة fi akhirihi khaliili mudaaf walhaw damiiru mutaصil mabniin cala اkasri fi maxali jari mudaaf ilayh iyo wanaxw jumlada salى اllaahuna wاljumlaة min alficli wاlfaacili fii maxali jari biidaafati naxwi ilayha iyo wanaxwi radia allaahu ilaahay raadi ha ka noqdo can cumara cumar amiir اlmuminiina muminiinta amiirkooda ilahay raalli ha ka noqdo radiya ficl maadin mabniy calى اfatxi laa maxalala min alxraab allahu faacilu radiya marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih can cumara can xarfu jari mabniyn calى sukun lah maxal lah min اcraab cumara ism majhuur bcan wcalaamatu jarihi fadxaة ظaahiraة fii akhirihi niyaabatan can اlkasra lأnnahu ism laa yansarifu wlmaanic la min aصarfi alcalamiyatu maca alcadli sootii caamir laga keena soo ogaana aljaaru wاlmajhuur mutacaliqaani biradiya amiiri amiir اmuminiin amiiri badlu min cumara wabadlu majruuri majruur wacalaamaة اjari kasraة ظaahiraة fii akhirihi amiiri mdaaf almuminiina mdaaf ilayhi majruur wacalaamaةu jari alyaa almaksuur ma qablaha almaftuux ma bacdaha niyaabatan can اlkasra لأnnahu jamcu mudakri saali macnaba fii xarf can xaraka wa nuunu ciwad can tanwiin fi smi mfradi jumlada radi اllahu wاljumlaةu min alficl wاlfaacil fii maxali jari biidaafati naxwi ilayha fakulun mid kasta oo min ibraahiima iyo wa cumara ka mid a mahfuudun waa la hoos dhigay labada waa hoos dhigan yihiin calaa ibraahiima can cumara labada waa hoos dhigan yihiin maxaa loo hoos dhigay lidukuuli xarfi اkafdi xarafka hoos dhigaa galay calayhi mid walbaba wa calaamatu khafdihimaa lahoos dhigidooda calaamada lagu garanaa alfatxatu waa fadxada niyaabata naaibatan xaalay fadxadu naaib ka taha can اlkasra lianna kula waaxidin mid kastoo minhuma labadooda ka mida ismu waa isim isimkoo laa yansarifu aan sarfoomayn wlmaanicu waxa u diidaa min walmaanicu kan diidaa min sarfi ibraahima ibraahim in la sarfiyo alcalamiyatu calamnimada weeye iyo wlcujmatu cajaminimada walmaanicu midka u diidaa min sarfi cumara walmaanicu midka diidaa min sarfi cumara cumar in la sarfiyo alcalamiyatu waa calamnimada iyo walcadlu waqiska qiyaaso calaa daalika intaas aan kuu sheegay albaaqiya inta carabiga ka hartay meel all meeshaad ku aragto carabiga intaas aan kuu sheega uga qiyaaso waa kuu faraye fullaaxso ya yaa fahma waa kuu faraye fullaaxso hadda cimaamadan haddaan idhaahdo wiil yar jee jeexi karaa haddaan dhac siiyo oon idhaahdo wad jeexidda ma wadi karaa waa lagu faraye fullaaxso marka fullaax kala si ka soco wayushtaradu isimka maalaynsarifkaa shardigu leeya soo maaha maalaynsarif shardiguu leey shardigii halkan kuugu sheega waa kanaa wa yushtaradu waxaa loo shardiyaa waa maalansarif oo dhan shardigay waa kanaa aan soo sheegnay wa yushtaradu waxaa loo shardiyaa likhafdi ismi isimka la hoos dhigidiisa alladii isimka laa yansarifu aan sarfoomayn bilfatxati fatxa marka lagu qafdina waxaa loo shardiyaa an yakuuna isimku inuu noqdo khaaliyan mid ka maran min al walaa yudaafu waana inaan loo idaafayn ilaa smin ism ismkoo bacdow ka dambeeyo labadaa shardiyuu leeya waa in koow uu ka marnaado al al waa inaysan gelin hadday alu gasho munsarif uu noqona waa iska bedela maalansarifnimadii waa ka tega ism maalansarif awal ahaa hadday alu gasho muxuu noqonaa munsarif tan kalena waa inaan la idaafayn waa inaan la idaafayn marka lagu leeyahay waa inuusan mudaaf noqon asagu mudaaf ilayh waa noqon karaa maalansarif waba ka dhibi me waxba ka dhibi me ah, sidiisu iska ahaana laakiin waxaa la diida waa maxay mudaaf inuu noqdo lama ogola halkaanu kugu sheegaa fiiri hadalkaan wayushtaradu waxaa loo shardiyaa likafdi اsmi isimka lahoosdhigidiisa alladii isimka laa yansarifu aan sarfoomeyn bilfatxati fatxa marka lagu khafdina waxaa shardi ah an yakuuna inuu ahaado khaaliyan mid ka min al wa an laa yudaafa waana inaan loo ila smin bacda isimka ka dambeeya waa inaan isagu mudaaf noqon wey macnehedu ah, isaga mudaaf inta noqdo kan ka dambeeya mudaaf ilayhi waa inuusan noqon saasuu ku leey macnaheedu waa inuusan mudaaf noqon wey ah. wuu ku yidhi fain iqtarana hadduu la xidhiidsado bial ow amase udiifa la idaafeeyo khufida waxaa lagu qaftina bilkasra munsarifu iska noqona hadday alu gasho munsarifu noqona haddii mudaaf uu noqdo munsarifu noqona Oh. labadaas shardi waa in la helo marka malansarifka uu yahay fa in iqtarana isimka malansarifka awalahaa jiray hadduu la xidhiidsado bical ow udiifa ama la idaafeeyo khufida waxaa lagu khafdinaa bilkasrati naxwu qowlihi tacaala wadaalika misaalki naxwu qowlihi tacaala waa ilaahay ilaaha sarreeya qowlkiisa oo kale wa antum walxaal antum idinka caakifuuna kuwa ictikaafa aatiin fi lmasaajidi masaajidda ku ictikaafa hadda fiiri masaajida maalansarifay ahaa jiri fi lmasaajidi nuunta kasraa la saaray maxaa loo saaray alaa gashay waa ka baxay maalansarif marka marka a hadday gashay mar hadday alu gashay maalansarif waa ka tegey munsarif uu noqday munsarif uu noqday ayadoo la idaafeeyeyna waa kanaa naxw wa naxw marartu waxaan soo maray bixasnaa'i qurayshin quraysh gabadhoodii quruxda badneed marartu waxaan soo maray bxasnaai qurayشhin hadda fiiri xasnaaa malaysarif eher hadda xasnaai alaleey maxaa kasro loogu jiray waa la idaaf mudaafu nood xasnaa mudaaf qurayshin mudaafule munsarif nood fii axsani taqwiim fiiri axsana waa malaysarif markii la idaafeeyey alla muxuu yidhi fii axsani taqwiimi axsani mudaaf taqwiimin mudaaf ilayhi aha mar haddii uu mudaaf noqdo isimkii malansarifka ahaa waa isbedela muxuu noqonaa munsarif naxw marartu waxaan soo maray bixasnaai bixasnaai marka waa munsarif bxasnaaءi qurayshin qraysh gabadoodii qorxooneed maratu ficlan faacilna xasnaa ism majruur bilba wa calaamatu jari kasratu daahiratu kasra lagu jera xasnaa'i mudaaf qurayshin mudaaf ilay majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhir wallahu subxaanaه wa tacala aclam wsala اllah وsلم وbaarak calى nabiyina mxamed